sheekhu yidhi fadliga ku jira ummadda in la dheeho istixbaab ulcuslaan shalay soo maray hunaa waxaa weeye baabka baabkii ka soo horjeeday marka khilaaf iyo iska soo horjeed toosa mee waa ikhtilaafu ulxaal xaaladda kala duwan markaaad ka baqayso diinkaada in lagaa fitneeyo iyo wanaaga aad haysato laga aafeeyo waxaa wanaagsan ummadda inaad ka dheeraatood ka dhexbaxdo markaaad dhibkooda u dulqaadan karto ayagana wax tari kartood wanaagga fari karto xumaha aad ka reebi karto diinkaada in lagaa fitneeyana aadan ka baqaynin markaana waxaa fadli badan inaad ku dhex jirtood ummadda wax tarto waa xaalo kala duwan fadlu ikhtilaaqi binnaasi dadkoo la dheho fadliga ku jira wa xuduuri jumacihim iyo jumcooyinkooda in lagala qaybgalo oo salaada jumcada lala tukado wa jamaacaatihim iyo salaadaha kale shanta jamaacaadka lala tukado fadliga ku jira wa mashaahid alkhayr iyo fadhiyada iyo goobaha khayrka lagu haya laga qayb qaato cilmiga iyo maxkamadaha iyo meelaha kelimadka lagu hayo duruusta lagu baranayo iyo laga qayb galo maxaa markay fidnadu badato bacdu salaf laa jumca walaa jamaca maysan qaybgeli jirin waa ka fadhiisan jireen maxaa yeele waxay ka baqi jireen in khudbadii laftirkeeda lagugu aafaynaya adoo soo aadoo yidhi aad salaad jumca soo tukad baa jumcadii waxaa khudbaynhaya mid ummaddii baatil iyo dulmi ugu yeedhaya bidcadii iyo fidnada ummadda u qurxinaya shirki iyo kufri ugu yeedhaya idan taasaa ka daran bay odhan jireen jamaaca min asalaf waa ka hadhi jireen ma aha madhab ay khawaarij leedahay ama u khaasa ma ahee xaaladaha qaarkood haday dhacaan waxay salafku qaarkood samayn jireen weeye waxaa kaloo iyo fadliga ku jira waa majaalis dikri macahum goobaha alla lagu xusahay in lagala qaybgalo fadliga ku jira waciyaati mariidihim kooda xanuunsan booqashadiisa fadliga ku jira wa xuduuri janaa'isihim janaasadooda in laga qayb qaato haddee ruuxii lagula tukado lala doogo lala xabaalo lala sagootiyo wa muwaasaati muxtaajihim baahanahooda taageeridiisao wax la taro khayrka ku jira muwaasaadku waa kaalmaynta iyo gargaaridda muxtaajkuna waa baanaha dhibanaha ah wa irshaadi jaahilihim kooda aqoonta daran oo la hanuuniyo khayrka la tuso wadada tubta lagu rido fadliga ku jira wahayri daalika iyo intaan waxaan ka ahayn oo min masaalixim danaha guud ee diineed ee muslimiintu ay leeyihiin in laga qayb qaato fadliga ku jira liman duulkiibuu marka dheehida iyo muslimiinta joogidooda oo uu kala qayb qaato mawaasimta khayrka ay fadli ugu jira oo loo jecel yahay qadar awooda cala almri bilmacruufi samaha inuu dadka faro wanahyi can ilmunkar xumaha uu ka reebo waqamaca nafsahu naftiisana ka caabiya oo ka celiya caniliidaa iyaga inuu dhibo oo sabara u dulqaata cala aladaa dhibka iyaga ka imanaya u dulqaata iclam ugu buu imaamku yidhi ana alikhtilaata binnaas dadkoo la dhihoo la dhex joogo cala alwajhi aladii dakartuu qaabkan sheegayna lagu dhex joogo huwa almukhtaaru waa sida la doortay ee sharcigu iyo adiladu ay xoojinayaan aladii mukhtaarkaasoo kaana calayhi rasuulu اllahi sal slam waa sida la doortay ee ay ku sugnaayeen rasuulku moxamed calayh salaatu wasalaam iyo wasaa'iru اlanbiyaai salawaat ullahi wasalaamu calayhim iyo ambiyadu intoodii kaleba wakadalika alkhulafaau araashiduun baa qowlkaa raajixa ku sugnaa oo ku dhaqmi jiray cilman wa camalan waman bacdahum inta ka dambayso min asaxaabati wataabiciin saxaabada iyo inta raacday wanaag ku raacday waman bacdahum min culamaai lmuslimiina wa akhyaarihim iyo intii kasii dambaysay culama muslimiinta iyo dadkii suubanaaba dhaqankaasay lahaayeenoo kala qaadi jireen xaaladda diinkaada u baqaysa iyo xaaladda aadan diinkaada u baqaynin markaad diinkaada u baqayso inaad ka fogaataa khayr badan haddaadan diinkaada u baqaynina inaad ku dhex jirto ood kala qayb qaadato jamaacaadka iyo iyo khayraadka iyo iyo howlaha ayaa khayr badan wahwa madhabu akar الtaabiciina waman bacdahum waana madhabkii culammada taabiciinta badankood ay ku tageen iyo dadka ka dambeeyeyba wa bihi qaala الshaaficiyu abu cabdilahna sidaasuu yidhi oo ku tegey wa axmed wa akar اlfuqahaa axmed bn xambal iyo fuqahada badankoodna sidaasay qabaan radi allahu tacala canhum ajmaciin qaal allahu tabaaraka wa tacala rabbi wuxuu yidhi watacaawanu isu kaalmaysto isku taageera cala albiri samaha iyo wataqwa alla kacabsiga wal-aayaatu aayadaha qur-aanka fii macnaa maa dakartuhu wixii aan sheegay macnihiisa ku soo arooray kaiiratun way badan tahay macluumatun waa la yaqaanaa axaadiiii kale uu iskaga gaabsaday maxaa yeele waa iska macruuf waana caan oo axaadii badan baa baabka ku timid mukhaalatatu اnnaasi cinda cadami اlkhawfi min alfitnati fi اddiin adilo badan baa ku timid xadiidkii tirmidi hayrkii baa iyaad hadda kulley xusuusataan almu'min اladii yukhaaliط الnaas wayasbiru calى adaahum khayru min aladi laa yukhaaliط الnaas annaasa walaa yasbiru calaa daahum nabigu wuxuu uhi muslimiinta dhehe dhex jooga ee dhibkooda u dulqaata wanaaggana kala qayb qaata ayaa ka khayr badan midka muminiinta ka fogaada ee ka dheeraada een u sabrayn u dulqaadanayn dhibkooda iyo wixii ayaga ka soo gaadha baabu tawaadici wa khafd اljanaaxi lilmuminiin marka xaaladda qiimayntay ku xidhan tahay marka eh, almaru waa amiinu nafsihi min xayu اddiin marka yudayan baa la yidhahda adaa lagu daynaya adaa isqiimaynaya aqoontaada iyo awooddaada ku xidhan tahay haddaad u aragto bulshadan aad dhex joogto inay diinka kaa fitnayn waxba aysan ku daraynin inaad ka dheeraato ka fogaataa kuu fiican markaad isqiimayso haddaad u aragto in aad dhexjoogoodu dani kuugu jirto diineedna waad dhex joogaysa macnuhu intaa u weeye baabu tawaaduci wa khafdi aljanaaxi lilmu'miniin wuxuu baab yahay in laysdhuldhigo altawaaduc waa cadamu alkibri waalcujbi in lasdhowl dhigo oo muslimiinta loo nuglaado oon sanka la taagin oo naftaada adan mahadinin oodan wax ismoodin oodan isla weynaanin baa tawaaduca loo jeedaa iyo wa khafdi aljanaaxi garabka in loo dabciyo lilmu'miniina dadka muslimiinta ah qaala allahu tabaaraka wa tacaala nabi maxamed allah wuxuu ku yidhi wakhfid dabci ama raarici janaaxka garabkaada iyo dhinacaada lilmu'miniin macnuhu waxaa weye muslimiinta u dabacsanow una nuglow una danqo u naxariiso ha iskala weynaanin hana ku kakanaani ha ku adkaanin waqaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu aayaddan suuratu maaida baabkii afartan iyo toddobaad baynu ku soo maray yaa ayuha aladiina aamanuu alliya rasuul wa rumeeyey man yartada minkum can diinihi diinkiisii mid axadkii ka laabto idinka idinka mida oo diinka islaamkii wanaaggii ka santaagay kibra fasawfa yaati llaahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuunah ilaahay wuxuu la iman doonaa dad jecel asaguna uu jecel yahay adilatin unugul waa jamcu daliilin laa daluul marka unugulo u dabacsan cala almuminiina dadka muminiinta ah u dabacsan oo danqanaya acizatin ku kakanoo ku adag cala alkaafiriina gaalada mumin dhaqankiisu waa sidaa wey alluu jecelyahay ilahna waa jecel yahay muslimiintii diinka wadaagana waa u nugulyahay waa u dabacsan yahay gaaladana waa ku kakan yahayoo kakanaan sharciga laga hadlayaa wqaala tacaala wuxuu kal rabbigan yidhi yaa ayuha nnaasu dadow inaa khalaqnaakum waxaan idinka abuuray min dakarin wa untaa lab iyo dhadig baa idinka abuura xaawiya aadam baa laydinka abuura wajacalnaakum waxaa idinka yeelay shucuuban waxaa idinka yeelay ummado iyo wa qabaa'ila qabiilaan idinka dhignay shucuubka weyna waa ninka hadda kahor soo maray toddoba qaybood bay carabtu u yaqaanaan shucuubtaana ugu sarreeya qabiilka iyo fasiiliya cashiiriya badniya soo maray wajacalnaakum waxaa idinka yeela shucuuban ay ummado waaweyn iyo wa qabaa'ila qabiilo ummadda ka tirsan ayib hadda soomaaliya kole waa shacab la odhanayaa qabiil la odhan maayo laakiin qabaaishu way intay igu kala baxaan oo kale saasoo kale marka sawaaxiligu waa ummad baa laodhan kadibna intaasoo qabiil bay leeyihiin waad garanaysaan ilaahay wuxuu ihi waxaanu saa u yeellay tacaarafu inaad isgarataanoo nin walba nasabkiisi iyo cidda ku qaraabada iyo cidda xigta iyo uu ogaado ood isku eh, xidhiidhisaan ina akramakum laakin ka idinku eh, gobsan ee ilaahay agtiisa idinku karaama badan cind allah alla agti adqaakum wey nasabka asagu waxaa weye waa laisku gartaa waa wax shay laisku xidhiidhiyo layska warqabo oo maxaarimtaada lagu ogaado gayaankaada ciddaad geydo midkaadan geyin inta uu kuu jiro qaabka laysu dhaxalhayo waxa la ystarayo axkaam baa ku xidhan intaanbaa laga rabaa keliya amaa ilaahay agtiisa nin walba wuxuu alla agtiisa dhigto ku qiimaysan yahay xadiidkii cuqbat bna caamir aljuhani ba aad u caddeeyey nabigu wuxuu uhi ina ansaabakum haadihi nasabkiinan kane nin walba uu tirsanayo labaatanka iyo soddonka uu dilaandilinayo laysat bimasabatin cala axad nabigu waa dhammay calayhi salaatu wasalam axaday dhaleeca ku tahay iyo cambaarayn iyo ceebin ma jirto nin nasabkiisu xun yahay ma jiro nin nasabkiisu uu ceeb ku yahay iyo dhaleeco iyo dakhar ma jiro waxaad adugu shaqaysataad ku xukuman tahay waxaad ku qiimaysan wanaag diineed iyo aakharo waxaad la timaadee gobannimo ah alla u dhowaanshaa akhyaarnimo ah amaa abtirku isku meelba ka soo fulay hooyadan xaawiya aadam baa wada dhalay halkaasaa loo wada noqonaya aadam carruurtiisu min xayu nasab waa maxay ku kala tageen keliya min xayu alcamal nin walba wuxuu shaqaysto ina ansaabakum haadihi laysat bimasabatin cala axadin kullukum banu aadam dafu sac lam tamla'uuhu laysa liaxadin cala axadin fadlun ila bidiinin wa taqwa nin nin kale wax dheer ma jiro diin iyo allah kacabsin baa laysdheryahay wakafaa birajuli an yakuuna badii'an bakhiila faaxisha xadiidka muhiim jiddan wey axaadiid fi saxiixayn wa fi sunan walmasaniid baa ku macno ah laakiin isaga waxaan u doortay weedha ah ina ansabakum haadihi laysat bimasabatin calaa axad kadibna nabigu wuxuu inoo sheegay akhlaaqdii lagu kala baxay wuxuu ruuxa waxaa ceeb ugu filan iyo liidnaan iyo dulinnimo an yakuuna badiyan inuu afdheer yahay xumaan sheeg yahay waxaan khayran afkiisu ka soo bixi maayo sharunbaa ka soo baxo sharunbaa afkiisu lagu badiyaan bakhiilan xaggana gacan adag oo bakhaylon xaqa wax ku bixinaynin faaxishan xumafalow ah ila nabigu wuxuu ka hadlay hawl aan shuqul kulayn nasabka dhalasho shuqul kumale waa dhaqankaada afdheeridu iyo bakhaylnimadu iyo gacan adaygu iyo idabdaradu iyo dhaqanxumadu waxaa weeye waa waxaad la imanayso ama anasab laysa bimasabatin calى axad ruux ruux ka wax dheer ma jiro ilaa bifadli diinin wa taqwa qaacidada uu nabigu ka hadlay calayh الsalaaة wasalaam aayaddan tafsiirkeedii u wey aayaddan suuraة اlxujaraat buu nabigu ku faahfaahiyey axaadiiثa fara badan وqاaل تaعaaلى ilah wuxuu kaloo yidhi falaa تزakuu أنfusaكum naftiinna ha طahirina ha is-ammaanina waxaadan lahayn ha sheeganin huwa aclamu biman ittaqa ilaahay baa u ogaal badan axadka asaga ka cabsanaya ee diinkiisa ku allah garanaya adoo iska jaahila ama faasiqa magacaadan lahayn ha qaadanin gabadhii zaynab umm, binta abi salama waxaa la odhan jiray magaceeda barra waad garanaysaan markaasuu nabigu barra maxaad ugu bixiseen barra ma soconayso badala allahu aclamu biman huwa abaru ilaahay baa ruuxa baariga yaqaanee barra gabadhaandhi maxaan u bixinaa zaynab barra waa gabadhi baariga ahaydee ilaahay adeecaysay rabbi xaggiisa ku ficinayd yaaba isgaadhayba howlaha waa inay shaqaysatee magaceeda waxaad tidhaahdaan zaynab dhaha ayaddana soo degtay aadaha la midka ah bumbuuninta marka la isbumbuuninaya magacaadan qaadi karinayo iyo waxaadan shaqaysan la isa saarahayo ma ogolo falaa tusakuu anfusakum wa aclamu bman ittaqa wa qaala tacaala wanaadaa asxaabu alacraaf qolyihii reerdhardhaxaadka ah ee jahanaba iyo janno u dhaxeeyey waxay u yeedhayaan maalinka aakhiro rijaalan rag bay u dhawaaqayan yacrifuuna ay garanayaan bisimaam astaantooda ku garanayaan calaamadooda ku garanayaan qaaluu waxay odhanayaan marka asxaabulacraafba waxay ku odhan qolyihii ahlunaarka ee kale ee waaweynaa ee mutakabbiriinta ah ee muslimiinta dulaysanaya dhibayay maa aqhnaa cankum jamcukum xoolo ururintiinni iyo gulufkii ciidankii aad wadeen muxuu idiin tare maanta jahanama dhex fadhidaane kuntum tastakbiruun iyo kibirkiinni isla weynankiinni muxuu idiin tara maanta muxuu qaaday isqadqaadkii iyo kibirkii iyo faankii muxuu idin xaggee idin geeyey naar buu idin geeyey ahaulaa'i aladiina aqsamtum kuwaani soo ma ah kuwii aad ku dhaaran jirteen laa yanaalahum ullahu biraxmatin ilahay uu naxariis marnaba siinayn adduunka haddaan joogan nicmaan ku noolaan aakharana ah iskale jannada oo idinka lahaay dacafadii salmaan iyo suhayb iyo bilaal iyo waakun jannada ku dhuflaynhaye idinku maxaad xaggeeda aaddeed maxaa lagu yidhi qiila lahum qolihii mustadcafiinta muslimiinta udkhulu ljanna laa khawfun calaykum walaa antum taxsanuun jannada gala idinku wax cabsia iyo wax walbaana midna aan qabin idan isku dhammaatay nin walba wuxuu shaqaysto unbuu aakharo maalaya adduunku waxaad shaqaystan baad akhra maalaysa laakiin in axad nasibkiisa lagu eedayn ma jiro ree hebel baa tahay cidna ku naargeli maayo ree hebel baa tahayna cidna ku janno geli mayso nabigaa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam nasab walba inuu go'ahayo shalaan soo marayna aayadihii faidaa nufika fi suuri falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun marka waxaanoo dhan waa sida inagu howlahan iska wadana weeye mooyeen wax salla ma ah laakiin waa dulmi waa dulmi xadgudubka ummadda loo geysanayo lagu xadgudbaye nasab lagu durhaye lagu dulaysanayo waa xadgudub aan sharcigu ogolayn oo u baahan in la baabi'iyo can ciyaad ibni ximaar radi allahu tacaala canhu qaala saxaabiga wuxuu ihi qaala rasul la sal lay slam ina allaha awxa ilaya ilahay wuxuu ii waxyooday ilahay wuxuu si hoose an tawaadacuu an tatawaadacuu inaad hoosu dhigtaan inaad dhuldhigtaan ood isdabcisaan tawaaducaasay bacdu slaf xataa waxay ka gaadhay markay soconayaan inaysan si fiican u laafiyoonin oo gacmahooda ay dhinacyaha ku dhajiyaan saasoo la yidhaahdo waxay u arkeen xoogow yar kibir inay tahay gacantoo la warfiyo oo la sii la laafiyo waxay u arkeen xoogow isqadqaad inay tahay cali bn xuseen baa ka mid a ah raggii sidaas diidi jiray ina allaha awxaa ilaya ilahi wuxuu ii aniga nabi maxamed an tawaadacu inaad dhuldhigtaan oo idin kibrin oo idaan sanka taagin xataa laa yafqara axadun cala axad ilaa uusan ruux ruux kale u faanin waxbaan ku dheerahay waa kaa aan laiskugu faanin wuxuu kaloo ilahay ii waxyooday yabqa axadun cala axad ama xataa laa yafqara horun ku cadfi culays malaha midna u mid kale uusan ku xadgudbin kibirka iyo isqadqaadka iyo isla weyniga iyo ismahadintaa keena in laisku xadgudbo inaad adugu xismoodumad inaad wax dheer tahay ood ka qiimo badan tahay nasab kaga qiimo badan tahay howlo adduunya kaga fiican tahay baa keena xadgudubka xasadka tanaafuska walaa yabqa axadun xataa laa yabqa axadun ilaa uusan ruuxna ku xadgudbin calaa axadin rawahu muslim idan waa min addiin inaan aan kor laysu qaadin oo dhulka laysdhigo waa min addiin inaan ummadda lagu xadgudbin waa min addiin ilaahay baa u waxyooda suubana rawaahu muslim xadidka waxaynu ku soo marray baabkii lixdamaad baynu ku soo marray وcan anas bn malik radi allahu tacaala annahu mara calaa sibyaanin anas baa soo maray caruur dhallinyaro ah oo uu ku jiro xumayd aطawiil kama fi saxilbar waad garanaysaan annahu mara calaa sibyaanin <coughs> caruur soo maray anas baan ka booday an abi hurata radi allahu tacaala canhu ana rasul sal l slam rasuulka l qaala wuxuu yidhi ma nuqsaamiso ma dhinto sadaqatun min maalin sadaqa la bixiya maal kama goyso maa naqasa sadaqatun min maal anaga soo marray xadiidka xadiidkan tilmaamaya aan soo marray kanuu ahay kaa hore ma ahayn baabkii lixaad aan ku soo minta waxaa loo siyaadaya litufiida tansiisa bاlcumuum wax ka bixi kara ma jiro maa naqasat sadaqatun maalan bay ahayd asalkiisii min maalin baa la yidhi intuu doona hala ekaado maal yar maal badan sadaqa yar mid badan sadaqa la baxshay maal ma nuqsaamiso intuu doonaba hala ekaado ayadun intay doona ha noqoto maa jaanaa min bashiirin oo kale wey meelaha lagu kordhiyo waxay bay ka dhigaysaa wamaa zaada allahu ilaahay ma kordhiyo cabdan addoon bicafwin daalimkiisa oo u cafiye ilaa cizan waxaan sharaf ka ahay dad kugu xadgudbay oo ku dulmay baad iska cafida ilaha darti orad iska tagaa tidhi waxba kuuma haysto horal iyo habeen aakharo waa fasaxan tahay ilaahay sharaf buu kuu kordhinayaa waa nin dulli ohoon cadkiisa dhacsan karin oo laga roono oho fulay oho wejigabxahayo waxaa soomaaliha akhrido laakiin adugu sharaf baad ku helaysa waa markaad niyadaadu ay tahay ilaahay baa ka faxane midkan ku dulme iska cafi aakhara adduunya ka badan wamaa zaad allahu ilaahay ma kordhiyo cabdan addoon bicafin bisababi cafi cafis uu dad cafiyo oo iska cafiyey oo u sabray ilaa cizan waxaan sharaf ahayn sharaf baad ku helaysaa ninka hebel waa nin roosha waa nin dulqaada waa nin dulqaata waa nin akhyaara waa nin ummada u dulqaata ayaga waadan bu ka ammaani or wax waalan weeye saqiir iyo kabiir basankuu la gelahayaa fartaa gaadha dabciguu ka aradan yahay dabeecaddu ka dhintay inaga duwaa lagule waaga dambe kii aan dulqaadka lahayn wamaa tawaadaca isma dhuldhigo axadun aadame lilaahi alla weyne ilaahay dartii ilaa rafacahu allah dadkan waa muslimiin waa fuqaro waa walaalaha waa kaa danyar u dulqaado usabir yaysan kaa dareemi inaad iska dulhigiska eh, eh, saramarinayso baad isu dhuldhigtay ilaahay baa korkuu qaadaya walidaalika jamaca min asalaf meelahay fuqaradu fadhiistaan bay fadhiisan jireen meelahay u badan yihiin bay tegi jireen dharkay xidhaan bay xidhan jireen sayidina cumar khataab waaguu shaam galay waad garanaysaan ee nimankii reer nasaara ay falastiin ku wareejinayeen markii la sii gelayey faraskiisii addoonkiisiibuu ku wareejiyey baqaluu adoonku watay buu kana anugu fuulahaya dharkiisii jajeexnaabuu ka badasho kanuu xidhay cabaas macdalow nin dheeroo quruxsan oo quraysh ninka u quruxsanaaba la socda reer nasaarada iyo muslimiintaan cumar aqoonin markay soo dhowaynayeen cabaas bay cumar moodahayaan ninkan dheeree lafta weyn oo quruxsanaya faraska fiican saaran assalaamu calaykum war animiya waka amiirki ma ninkan saaran ee caallaha honka aqaba maxaa yeeshaa la yidhi waa yowmu wa fatxin tawaaduc lirabbi alcaalamiin baan u yeelay buui rabbi mugta kuugirg lama rabo inaad sanka taagto anaa mutaye wada lama rabo inaad tidhaahdo waa inaad dhulka xishooto wamaa tawaadaca isma dhuldhiga axadun aadama lilaahi rabilaahay dartii dan kale ma aha ilaa rafac ilahay baa kor yeela korba ilahay baa ku dallacsiinaya dallacsiinta iyo rididda allah iska leh lagu qaadaya rawaahu muslim وcan anas bn malik radi allahu tacaala canhu annahu mara calaa sibyaanin nin walboo ka raadiya sharaf iyo magac iyo meeqaan ummad inuu dulmo ama iska saramarya ama isqadqaado dacdu fadhiista wax la ogyahay wy dacdaasuu galgalanaya adduunyahooda sidaaba sidaduba xagga allah weligii la xigaa xagga aakharaa la fiiriyaa dayda inaad ummadan ku kibirtood sanka taagto meel adoon gaadhin baa dhulka lagu dhigayaa allah ku ceebaynaya waa lagu facshiraya iyaduna way ku arkaysaa war hadaas waa mutakabire waa mid e, keligii isku fillow weeye naftiisu deeqda weynaga leexyaa lagu leeyahay xataa qaaraanka laguu soo doonan maayo lagaa leexanaya annahu mara calaa sibyaanin buu ana soo maray fasallama calayhim assalaamu calaykum buu yidhi wa qaala wuxuuna yidhi kaana الnabiyu sal ly slm rsulka ila wuxuu yafcalu kii sameeyey nabi maxamed baa yeeli jiray oo caruurta salaami jiray booqan jiray xadiikan marka bukhaari waa baabaystay u baabaystay inay bannaanta carruurta in la salaamo isagoo ku gadaalxooraya jamaaca min ataabiciin oo yidhi carruurta lama salaami karo xasan albasri baa ka mid wuxuu yidhi salaanta in la radiyo waa waajib walaa waajiba calaa sabiyin hayri mukallafin marka asalaamu calaykum lama dhihi karo u yidhi xasan albasri waa faqiih min fuqaha lumma idan baxdigiisu baxdi zalan ma yani salaanta in la radiiso waajib ma aha ilmo carruuro meeshan ciyaaraya haddaad assalaamu calaykum iska warrama carruurey warba kuma hayaan kubadday sii cadhisan hayaan oday waalanbayba kuwa arkahayaan salaan marka waajib baad saartay waajibkana ma radin karaan iyaguna waajibka ma qabto waa mukalafiin ma aha rufica alqalam can alaain bay ku jiraan markaa salaan mamnuc bur xasan albasri anas ibnu siriin wuxuu yidhi waa la sanaa lakiin la maqashiin maayo waa alaami ka dhex istaagta ayagoo ciyaarahaya asalaamu calaykum adosta ka dhihi iyo isku maqlin lann hadday maqlaan hee wujuub baa meesha imanaya ayaguna maxal wujuub ma aha baxigaasu yuu tilmaamaya xadiidku kaasuu baabi'inaya walidaalika nawowi saha imaamku sharxulmuslim iyo wuxuu soo guuriyey culamadu inay ku ijmaaceen inay sunno tahay carruurta in la salaamo kuma ijmaacin maysa ku ijmaacin laakiin waxaa weeye wadaadihii dambe mutaahiriinta ijmaacu soo guriya sax ma ah oo khilaafka bukhaari baa ishaaray oo xaafidkaa ka hadlay oo mundur baa kusoo guriyey kitaabkiisa awsadka ah labada aahari wixii lamida waxay ku jiraan msana cabdirasaaq ibn abi shayba ijmaac ma jiro cilada laiskugu khilaafana waa taa idiin tilmaamay laakiin asunna waa siduu xadiidku sheegay riwaayadii nasaa'ina ku maraa ka faahfaahsanayd riwaayada bukhaari muslimba waa mukhtasara tii nasaa'i maxay ahayd kaana rasul s sm yazuuru اlansar waa xadiidka anas ah u fiirsaa ka iimo badan riwaayada masaaibaa ka qiimo badan saxiixaanka lafdiga ku jira kaana rasul sl slam yazuuru اlansaar nabigu ansaar buu booqan jiray fayusalimu calaa sibyaanihim carruurtooduu salaami jiray wayamsaxu calaa ru'uusihim madaxuu u salaaxi jirayiyo tintu u taaban jiraye madaxa wayadcuu lahum waana u ducayn jiray nabigu ansaar buu booqan jiray caruurta banaanka iyo duleedka ku ciyaara buu nabigu salaami jiray madaxuu u salaaxi jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waana u ducayn jiray ansaar nabigu mkuusan laba qaab buu u salaami jiray ziyaara caama iyo ziyaara khaasa labadaasuu nabigu yaqaana calayhi salaatu wasalaam ansaaru aad buu u jeclaa waa ka soo qoom la yaqaanay ahaayeen nabigu waa subuuc kasta wuu soo salaami jiray xaafadu waa fakuu tegi jiray kuwuu u dhownaad masaajidka ugu iman jireen markuu u tegahayo laba qaab buu u jiray ziyaara khaasa iyo ziyaara caama booqasho guud nabigu hadduu rabo ansaar xaafadeedu tagahayaa masjidku fadhiisan jiray masjidkuus ragcatiin ku tukan wuu fadhiisan iyagoo dhan baa ugu imanaya caruurtii baa la keenaya haweenkii baa qayb dambe imanaya raggii baa iman lagu wada arkahaya waa ziyaara caama masaajidka yaa bartilmaameeda asagaa lagu kulmaa haduu ziyaara khaasa rabana qoysku u socduu nabigu markaa u tegi jiray markaas soo dhowayn jireen marti soori jireen halkaas loogu iman jiray labadaa qaabba wuu samayn jiray xadiidka anasaa'i baa markaa saa ku idan assalaamu calaa sibina waa min asun limaada waa min atawaaduc carruur maxaad kala hadlay taagiba tawaaducay ka mid tahay isdhuldhigidday ka mid in la xurmeeyo la qadariyo lagu tarbiyay diinka in salaanta qaadaan oo xaq leeyihiin howlahaasa la fahansiinaya midda kale tawaaduc qolyada waxaa jira moogta ninkay un markaa yar shaaximan salaama yarka shani ka muuqdo xoogu koofiyad quruxsan iyo qamiis quruxsan iyo shaalkii u shaaran yahay bokoorad fiican wat asalaam adeer buu leeyahay inta kale ku leexan maayo idan salaanta waa salaan tawaaduc mee waa salaad eebdarro so sidaa maah waa salaan danaysi weeye idan caruurta in la salaamo tawaaduc baa ku jira qayb min addiin wey wa canhu can anas bn radi allahu tacala canhu qaala saxaabiga wuxuu yidhi in kaanat ilmatu addoontu waxay ahayd min imaa'i lmadiinati madiina addoommaheeda ka mida la ta'hudu tii qabsata biyadi nebi nabiga ee suubanaha gacantiisay qabsan jirtay fatantaliqu bihi way la tegi jirtay xayu sha'ad meeshay doonto nabi allow dadkan dhexdiisa ku hadli maaye xaggaa iisoo istaag halkaasaan kuwa kula hadlaaya anas wuxuu ka sheegay haweeney maskaxda lagaga jiro xoogu maankeedu dhammaystirayn oo reer madiine ahayd yaa nabiga isagoo socdoobay oo raggii asxaabadii la socday dhinaba allo waan ku rabaa ii istaag uu istaagi gooni u soo bax haye waa u soo bax halkaa ii fadhiiso saacaday markaa nabiga waxu sheegay oo hadli ruux hataa dhiman oodan ka muxuu samayn maanto dhanbu iska hadli nabiga ilaa ayadu daasho iska tagto u fadhihi jiray calayhi isalaatu wasalaam ruux yar xooguu dhiman ninkii la yar muddo wakhti siiyo waxaa leey waalan soomaali waa taqaana asagaaba dhimanba maxaa ruuxan ag fadhiisiya ku adayba ku weeraraya iska da asagii marka tawaaduca keenaya tawaaduca keenaya in kaanat ilamatu addoontu waxay ahayd min imaa'i lmadiina ka mida lata'hudu biyadi الnabiy nabi maxamed gacantiisa qabsan jirtay xadiidku macalaa daahiri baa mise laasimka loo jeedaa wadaaddaa odhanaya wadaadda laasimkaa loo jeedaa bay dhaheen oo hawshan laasimkeeda wey nabigu alinqiyaad waa u hogaansami jiray alinqiyaad wاltawaaduc wa cadam الtarafuc can اlmasaakiin ayaa loo jeedaa ee ma aha daahirkiisoo gacantay nabigu intay qabsatay jiidan jirtay maayo wadaadda dhehe wadaaddaxu calaa daahirihi maaa nabigu waa kulligii dadkao dhan waa caruurtiisi weeye wax adiga lagaaga baqan asaga looga baqan waa macsuum calayhi salaatu wasalaam zine iyo muqadimaadka ilaahay baa ka dhowro ka ilaaliyey marka waxaa weeye wax dhiba ma laha w fatanaliqu waa la tegi jirtay bii suubanahay meesho doontay la fadhiisan riwaayada axmed baa caddaysay fatanaliqu bihi fii xaajatiha nabiga allahu taala wax ila qabo waxaan ila qaad wax ila samee waa la samaynaya rawahu lbukhaari hada waa min tawaaduc الnabiy wa karami akhlaaqihi khuluqi ilaahay ku abuuray iyo dulqaadku rabbi siiye tawaaduciisi bay ku tusaysaa marka uun khilaafka xadiidka ku jira waxaa w macalaa daahiriba mise almuraadu laazimuhu laazimuhu وعن الأسود بن يزيد قال saxaabiga wuxuu yihi suئiltu caaشha cafad su'ilat caaشhaةu caaشha la weydiiyey رضي الله تعالى عنها ما كان النبي يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله يعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة عائشة waxaa la weydiiyey ما كان النبي muxuu nabigu yصنcu samayn jiray fii beyti gurigiisa nabigu intuu nala jooga annagaaba aragnee hadduu tago oo gurigiisii tago muxuu sameeya nabigu caaisha la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam nabigu muxuu sameeye qaal waxay tidhi kaana yakuun nabigu wuxuu ahaan jiray gurigiisa hadduu tago fii mahanati ahli miinka in la kordhabaa afsax ah waalkasru waalid mahana in la yidhahdaane mihinu hadda in mahana la yidhaahdaana afsaxa bacdu loqowyin ba waxay dhahaanba in la kasriya waa khata wاlkasru cinda اlأhbaati khaطأun zamaqshari baa yidhi wاlkasru cinda اlأhbaat yani cinda اlmuxaqiqiin nimanka luqada yaqaana carabiyada in mihna la yidhaahdo waa khaطأ buu yidhi isagu niman baa ku khilaafsan asmaci baa ku taageersan warka uu sheegay rag baa ka horreeyey oo masalo dhib badan amaa fatxadu ayadu waa bilaa khilaaf marka midda khilaafka in la xarakeeyay ahayd walidaalika nusakha faxulbaariga iyo saxuulbukhaari waxaa xarakaysan kordhow maahir wuxuu hoosdhagu u xarakaystay ma garanhayo ee uu ku maagay kaana yakuunu fii mahnati ahlihi ahalkiisa khidmadoodu ku jiri jiray yanii nabigu hadduu guriga yimaado ahalkiisuu caawin jiray shaqada la qaban jiray raashinka la karin jiray hawsha guriga axad wax ka qabtuu ahaa halka intuu fadhiistuu lugaha issaarto wax walba keena halkaas soo dhiga nabigu ma dhihi jirin isku dhaan dhaqankii soomaalida garanaysa hawsha hawl dumareed weeye raggoona xuban bay leeyihiin warkaasay soomaaliya ku socon jirtay wadaadaha bedelay wadaadaha bedelay wahaabiyada maxaasinteeday ka tahay dhaqanka in dumarka la caawiyo jikada laga caawiyo shaqada guri laga caawiyo wahaabiyadaa la yimid oo inoo keenay soomaaliya waa min maxaasinihim tawxiid wax kale iska badaay marka yacni wuxuu u jeedaa mahanada waxaa laga wadaa yacni khidmata ahli reerkiisuu u khidmayn jiro la adeegi jiray tafsiirkana waa tafsiirkii sheekhu lbukhaari aadam ninkii la odhan jiray ibn abi iyaas baa iskale tafsiirka yacni khidmata ahli waa tafsiir raawi sheekh اlbukhaari ma aha taabiciga iyo saxaabi midna ma laha tafsiirkaas faidaa xadarat الsalaa salaadu markay gasho riwaayadii kale faidaa samica alaadaana iyadaana akhasu ah salaaddu markii la gaao wakhtigii la gaadho ay noqon kartaa laakiin namhu aadaanka maqla way ka khaasan tahay salaada gelideeda faida samica alaadaana markuu aadaanka maqla ama salaaddu ay gasho kharaja ila sala salaaddu u bixi jiray intaa shaqadu la qabanaya waa caawinaya laakiin salaadda haddii la gaadho waa dhaqaaqi jir rawa bukhaari idan in reerka iyo ahalka hawsha guriga lagala qayb qaato la caawiyo waa min atawaaduc waa min khafd اljanaaxi lilmuminiin waa min xusni almucaashara xaaskii reerkood si fiican loola dhaqmo weeye idan nimanna waxay leeyihin baashaasi curfi bay ku dhisan tahay curfiga carbeed sidaasoo anagu curfana waa ka duwan yahay marka xoogow liidnaanbuba keeni haddaad hawshii la qabata gabadha oo guriga la waaga dambe xoog dhig orad hilibka gaawaan ka keen maaga dambe xafaayaday kuu diri hawsha shaqada guru dhan bay kugu sii dayn bay dheh marka curfigeenna waxaa weeye in gooni loo ictibaariyo maxaa le kaa curfi carab ma ahayn waa dhaqan nebi maxamed waa dhaqan shariico wey duqaydii carbeed inay dumarka shaqada guriga la qabtaan laysa min curfi اlcarab walaa min caadatihi ee waa maxay waa shariic waa sunno uu nabigu le alayh الsalatu waa min diinihi dumarku way bahdiri jireen carabi dad ba agtooda kama ahayn walidaalika fii lugatihim waxaa la odhanayaa afnad الrajulu fahuwa shaykhu mufnidun imra'a mufnida la odhan maayo waa bail afnadat اlmar'atu aw ilfatatu maqli maysid maxaa yeele waxay dhaheen markay yarayd baysa caqliba lahayne goormay canta tabtaa bay dhaheen ma fahamta warkooda carab meeshay ka dumar ka joogto waa taqaana meeshay geeyeen tani waa sunat rasuul ariiqatu muxamed wey calayh salaatu wasalaam dumarka in lagala qayb qaato la caawiyo hawshooda marka wax curfi ku dhisan ma ahee waa hawl diineed weeye saa u fahmay insha allahu tacaala وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله تعالى عن العدوي العدوي أبي رفاعة العدوي صحابي الأورنجري وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد العدوي قال صحابي وحوري انتهيت إلى رسول الله رسول كليه بان كسو غاري رسول كليه بان كسو بيغ ميل لرنتان كايمد wahuwa yakhtubu asagoo ummadda u wacdinayo o waaninaya khudbaynayo faqultu waxaan ihi ya rasuula rasuulka ilaahayow rajulun hariib nin koytaan ahay nin socotaan ahay hariib koytaan ahay indha mirigle jaaa yimid yas'alu can diinii una yimid inuu diinkiisa wax kaa weydiiyo laa yadri aan garanayn maa diinuhu ay masaail diina aan ka goyn laa yadri maa diinu oon garanaynin diintiisa waxay tahay bimacnaa jahli badan baan kaga suganahay weeye masaa'il aan u baahanahay baan jahli kaga suganahay waa muslim soo islaam laakiin aqoondara saxaabiga hayso marka iyada ah nabigaa khudbaynay waa yowmu jumucatin riwaaya kala caddaysay khud buu nabigu u taagay mimbarkuu saaran yahay markuu sidaa leeyahay saxaabigu faaqbala calaya rasuul اllah rasuulka ilahi baa igu soo jeesadayb anigii bu igu soo jeestay wa xata intaha ilay ilaa anigu isooga nabigu anigu ii yimid buui meeshaan taagnabu soo istaag bartankii masaajidka fa utiya nabigu waxaa loo keenay bikursiyin kursi baa loo keenay wambar ama gambar baa loo keenay ama kursi baa loo keenay faqacada calayhi nabiga ku dul kursiga ama gambarhkii wa jacala wuxuu gudagalay suubanuu bilaabay yucallimunu barayo mima callamahu allah rabbi baray uu barayo su-aalihi aan iga jawaabay diintiibuu ii sharxay uma ataa khudbatahu khudbadiisiiba nabigu tagay oo aaday faatama aakhiraha inta u dambaysay buu dhammaystiray khudbadii halka kasii wato suubanu markuu ninka wishuu u dhammeeyey oo diinkii baray ayuu nabigu khudbadii sii watay rawahu muslim waagi dambe wuxuu ka sheekan jiray saxaabigan abi rifaacat alcadawi ah nabi maxamed baan afkiisa ka qaatay suurat lbaqara suurat lbaqara nabiga u bara buu i min alif ilya min alfaatixati ila alkhaatima buu nabigu baray saa waada markuu tukado ee salaatuliil uu tukanayo baqaruu ku bilaabi jiray wuxuu dhihi jir nabiga aan ka qaatay markuu ayada dhammeeyey iyo wux kale ku darkar ku dari jiray wuxuu odhan jiray suuradaha kale mankan akhrinaya waan dhabarka xanuuq qiyaamka igu dheeraado laakiin baqara intaan wado weliga dhabarkama xanuunsanin buui waa suurad nabigu la socdo buui marka kuma xanuunsan jirin buui aad sheeg abi rifaacat alcadawi hawsha uu ka sheekayn jiray idan khudbadoo la kala gooyo jaahil in diinkiisa iyo aslu diin la baro iyo waajibaadkiisa waa min asunna nabiga maxamed baasm alayh salaatu wasalaam hadduuba ku weydiisto diinka islaamka raba inaan soo gale khaiibo ila hadal khudbada ma si wadi kartid waa inaad joojiso oo tiasoo istaag tawxiidka u qabato horta macnaha u shari macnaha loo sharxi maayo markore loo qabanaya maxaan dhahaa sidaa i sidaa dhe ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulu waa loo meerinaya markuu ku hadla kadib baa loo sharci doonaa sharcigu waa inuu dambeeyo bimujaradi nudqi baa islaamka lagu soo gelaya xukmiga ah hadduu doono macnahabu yuusan aqoonin markaad u meeriso uu ka dego markaa ayadaa u sharax adoon u meerinba hadday naftu qalaf ka tahay soohalis maa adoo la ukaado fadhiiso sawxiliyaa yaqaan sawxiliya yaqaan maxaa kula gaadhay baddaa looma baan horto qabo soo istaag dhehde waxaan dhaho intaa markuu dhammeeyo u sharax mid afka yaqaana iyo nin xariifa u raada oo turjumaadda ku fiican hawshu way kala horraysaa masala tawxiid iyo ruuxa in loo laqinoo loo meriyo dib looma dhigi karo khudbadaana dhammaysta ii kaada haddaad tidhahda tawxiid waan kuu qaban doonaaye faqad kafarta xanafiya adaa gaal ah khaiibka waa galo waa la soo dejin khaiib kala la saarhaya halis wey hadda kor baad kala hadlay hawshaa fudaysanina khudbatu jumca iska daa wax kale waa halis wey ruux hadduu tawxiidka halay qabto wax kasta waa la joojinaya ka tawxiidka u qabataan kadib wixii kale u sharxa xanafiya waxay dhah dad tira isugu aan hadalkaan dhammaysti isugu xaajaan ku jiraaye waxaa weye adaa faqad kafartay dheh limaada waxaad raalli ku noqotay in ruuxaasi saacad sikimo uu baaqi ku sii ahaado oo ku sii jiro gaalnimadiisii waridaa bilkufri kufru gaalnimo in lagu qaraalnimo waa gaalnimay dhe idan halis wo iska ilaaliya raggiinna masaajidda jooga dalabatulcilmiga macallimiinta dugsiyada jooga qolyihiinna dukaamaha isle ka shaqaysta dadka idiin shaqeeya madowgae gaalada ah islaamka ugu yeedha markay dhan islaamkan sooga isla markaaba ku qaqabta dib ha u dhigina haddii kale gabalkoon dhicin baad gaaloobaysaa isilaaliya diintu waa inay qiimo yeelato oo shayga waa inaad qadarisaan aad haysato adugu inuu qiimo kula yeesho ummadda ugu yeedho wakhti ku bixiso kii soo doontay adoon wakhtiba ku bixinin ee islaamka ii qaba ku yidhi ama diinka soo geli bataa u wareejinaysaan oo meesha waxna loogu keenay lix bilood nin dukaanloo samad uu wareejinaya sugsan kula dhammaadee waad islaami doontaa shaqadaas sifacan u cab suu u lahaa lix bilood waa halis wey hawsha iska ilaaliya gabadhii sidii loo meermeerinaya somaali u meermeerinaysa ku dhimatay soo afrikana waa idinka sheekay wixii ka dhacay ninka wixii qabsad aminka inuu xanuunsan yahay asagii baa talna quraan baa la saaray kii gabadhiisaa u wareejiyey indhaha u isgeliya gabadhii la doodoo halkaa cunaha ku dhegta oo tira intaad nooshahay in baad nabad haysataa maalinkaad qalaf tidhaahdo naar ku sugaysa ku tidhahdaa hurdada ka tagta waash wadaad baa qur saara dadkan xaqooda iska ilaaliya dadkan dhex joogtana gaalada ah, xaqooda iska ilaaliya diinka gaadhsiiya haddaad gaadhsiin weydaan ayagu ay soo doorteen ugu dadaala dib loo dhigin nabi maxamedow waxaanahay nin hariiboo koyto oo diinkiisa raba in la baro nabi khudbadii buu joojiyey waa nin diinta yaqaana laakiin masaa'il diina doonaya waajibaad in loo soxuu rabaa xaaraam iyo xalaal buu rabaa in loo soxo nabigu waa joojiyey leanna khudbadii ku sugi kartaa moogta waa waajib muwasaca khudbadu laakiin kan waa mudayaq xilkiisi wey balliq maa unzila ilayka min rabbika nabiga lagu yidhi waa inuu gaadhsiiyo marka hawsha aada la iskaga ilaaliyo وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى waa min تواaضعه عليه الصلاaة وaسلاaم تواaضعii inuu dh u tegay waxa la raba inu soo soco skaalay hoos ismow ada khadiibkeennu aad u fiican isagoo halkaasa dilaa hadla muxuu odhanaya kaalay oday iimow inuu soo dow adug imaad ma dhacaysaa aabada maa yumkin koofiyadda u saxan cumaadda u feeraysan ma raba inuu saasuu rabaa inuu soo dega ma rabo warkeennu war kale wey soomaaliya war kale wey nabi maxamed baa soo degay ninkii u yimid dhexda ugu tegey ilaa nabi kursi loo keenay kursiga maxaa loogu dhigay saxaabada u dhigay waxay rabaan in la maqlo codka suubana ila mikrofon ma jiro dadku waa buuxaan in nabiga la arka afkiisa iyo codkiisu la dhegaystay doonaya وعن أنس بن رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث kaana suban wuxuu ahaa idaa akala طacaaman hadduu raashin nabigu cuno calfado laciqa waa leefi jiray asaabicahu alaa farihii saddexduu leefi jiray farahuu moodsan jiray farihii ku yaalla raashinka mindilisiya iyo farxalashiya manabi ma samayn jirinne wuu jiray waa leefi jiray soomaalidu marka aan sunnada ka warqabinna xumaan bayba u arkaanba xumaan bay u arkaan inaad iimaan la'aan ay kaa tahay iyo ama raashinku deeqi waaye iyo in raashinka lagugu yiray waxaas iska dhaadhicinaya xataa bisinkay ku kacsan yihin qaybo ka mida mid baa raashin loo keenay bismillahi buui war bisinla'aan ku deeqi cun maanka allaha kaa qaade somalia waa taqaana dhibkeeda bisika xataa khalad bay ka fahansan yihin bisin la'aan ku deeqayo com buu yidhi wuxuu moodayaa qabanayo inuu bato raashinka la saluug hayuu moodayaa in barake iyo diinta iyo sunno tahayba ma fahamsano laciqa asaabicahu salafarihi saddexduu muudsan jiray qaala wuxuu idhi anas wa qaala wuxuu kaloo nabigu yidhi idaa saqaطad hadday dhacdo luqmatu axadikum midkiin afgeliskii cad hiliba ama cad masagaa eh, ama beriis hadduu dhaco falyumid ha ka tirtiro ha ka zooriyo canha luqmadii dhacday aladaa wasakhda iyo dhibkii carrada gaadhay walya'kula ha cuno walaa yadachaa lishayaan shayaan soo oga tegin ha cuno ha isticmaal haddii kaad rux laakiin meeshaan looga tegin shaydaanka calfanay wa amara nabigu wuxuu faray an tuslata in la murdiyuu faray alqascata xeedhadan la murdiyo la tirtiro saxanka iyo weelka wax laguu keenay faraha besa meehe waa la tirtirahaya laftigu waa min asunna soomaalida qaarkoodna khalad bay ka fahansan yihiin wadaadday ku dacaayadeen waxay dhaheen raashinku markuu badan yahay waxay dhahayaan baa yidhi sunnada ka ah in in murdiyo salka laga maro bay odhanhayaan bay dhaheen markuu raashinku ku yaryahay ya markuu yaryahay weydee markaas dhe waa in faraha la muudsado salka xeerada la murdiyo markuu badan yahayna muxuu odhanayaa waa in wax looga taga dadka wax loo reebo dadka wax loo reebo dadka la caawiyo weel lama mari muslimka kaa naxaaya saaqil qawmi aakhiruhum hawlay kala tuurayaan baydhi meel lagugu dayn maayo muhiimadu sunna in la dabaqo wey raashig ama ama ha yaraadee haddii haddaad isku dili oo baalku badan yahay laakiin haddii weelkii madhnaado raashin ku hararaya xeedhada dhinacyadeeda iyo dacladeeda iyo salkeeda ma wanaagsana waa in laga qaado la intaasay barakadu ku hari kartaa qaala subanu wuxuu yidhi markuu ilaynayey markuu cilaynayo xukunkan dambe oo xeedhada in la murdiyo ama la tirtiro ah fa innakum idinku laa tadruuna ma ogidiinoo garan maysaan fi ayi acaamikum raashinkanna raashinkana kii ay albarakatu barakada ku jirto oo nacfiga iyo barakada minasama ka soo degaysay iyo sunadu kay ku jirto garan marka midna ka tegina wey muslim idan waa min atawaaduc farahoo la muudsado waa min atawaaduc xeedhadoo la murdiy waa min kibirkay kaa tagsiinaysa qolyo kibir dartii aan faraha ku cuni somayna arago qaade iyo fargeeta raadinaya urwaa farihii amsqusha ku galay een hawlahaas ma ma isticmaalayo masqushadaaba golo hadda ka soo baxay meesha wax ka soo baxeenna eh, eh, la fadhiye maxaad sheegaysaa waa edab dhaqan gaala weeye waxaasuu hussan ka taagaya midda kale gacanta wax lagu cuno matii lagu isjiistaybaa ya tii lagu isjeystay bidix bay ahayd tan ta lagu cuno waa midig way hawshu way kala duwan tahayba midda kale nabigu gacantaa layska dhaquudha ha laysnadiibiyo dhulka lagu rumo saabun ha la mari waa nadiif weeye haddaad run sheegay dadka maxaad ugu salaami musqusha waxaad kaga soo baxdo adna ugu soo taagaysa waa edabdarra kibir kale wey waa kibir dhaqan gaalo وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه xadiidka waxaynu ku soo marray baabkii lix iyo tobnaad kan xadiidka anas inoo dambeeyey an hurata radi allahu tacala canhu nabi sal slam qaala nabig wuxuu uhi maa bacaث allahu ilaahay madri nabiya nabi madri ilaa raca alhanam adhi buu raacayn oo jiri jiro o dhaqi jiray qaala asxaabuhu nabigu xertiisa waxay yidhaahdeen wa anta nabi allow aduguna ma raacday qaala subanu wuxuu yidhi faqaala nacam waa raacay kuntu arcaaha adhi baan raaci jiray calaa qaraadiita shilimayr baan ku raaci jiray liahli makatan ugu raaci jiray rawa buhari ba xadidka wariyey idaa waa min atawaaduc xoolaha shayga u nugul weeye ninka adhi dhaqay ee barbixiyey ee meel ka soo saaray u dulqaatay waxaa weye dadkana wuu maamuli kara wuuna ku dhex jiri karaa wuuna u dulqaadan karaa halay baanu soo maray xadiidka raw bukhaari waa tawaaducay ka mid tahay saa darteed dadka dadka dhaqda xoolaha nugulka aiga iyo lodiyo kuwan geeladu waa iskala weynoo sankay taaganoo waa yeesaanoo way quursadaan marka inaad aduu nin weyna u dhigata ai inaad dhaqaalaysood xiriso ood dhaqdo waxaa weeye wuxuu kaa dilaya kaa baabi'inayaa kibirkii isla weynankii iyo isqadqaadkii wa canhu can abi hurayra radi allahu tacala canhu can nabi sal slam qaal nabigu wuxuu yidhi low duciitu haddii laygu yeedho kibir meeshaan lagu baabi'iyey low duciitu haddii lagu ilaa quraacin dhilaandhil laygu yeedho quraacu waa anqaw wixii ka hooseeya qoobka anqawga wixii ka hooseeya raafka adhiga iyo intaa mijinta hoose ah ayaa quraaca la yidhaahdaa low ducuutu haddii lagu yidh ilaa kuraaci dhinaandhi laygu yeedho ama qoob laygu yeedho aw diraac ama dhudhun laygu yeedho la ajabtu jamaca bayna alxaqiiri wاlkhaiir bayn qolyaha xadiidka sharxa waa runtood jamaca nabigu wuxuu kulmiyey bayna alxaqiiri wاlkhaiir shaygii nabigu uu jeclaa ee u jeclaa oo dhudhunka iyo garabka nabigu waa jeclaa waa shay khataroo wanaagsan diraacu asagu ama xaqiirku waa kuraac yaa wax ka dayahadee qoobka xoolaha wixii ka hooseeya dhilaandhisha wixii ka hooseeya yani waa un ciddi iyo <laughs> meelaan waxba laga dayin wey nebigu wuxuu yihi shay saa u yar haddii liisoo ama la igu yeedho weliimahan waan tagahaya hebel baa weliima inoo s muxuu boosho kirib lagu yidhi kuliya soomaalidu manna waa ugaali noogu yeedhahaya <laughs> waaba raashin dhane raashin reer dhanbaabaa calfadee dal dhanbaaba ku degane low duciitu haddii lagu yeelaa kuraacin dhilandhi laygu yeedho ama raaf lagu yeedho ama qoob xoolo aw diraaca ama dhudhun la ajabtu waan yeele karaaciin bay dhaan qolya carabta hadda baalkaasbaabal curaaba minjimaha digaagii soomaliya lagu iibinayo chainaba laga soo dhoofiyaa isagoo konteynaraa adduunka loo dhoofiya ah, xoolahayna iska badaaya baasha ardeeha qarab qarabta ku haysa lugteedu intan la ekayd loo dhoofinayaa oo maraq laga diyaariyaa iyo fuud aan la arki karinba marka waad kibirsantihi la ajabtu nabigu waan yeeli lahaabu walow uhdiya haddii taa waa weliimahaan in laygu yeedho hadiy ahaan haddii nabi allow lagugu keena maxaad samayn lahay walow uhdiya haddii laysoo hadiyeeyo ow lay keeno salaan ahaan iyo xurma aan laygu keeno ilaya aniga diraacun dhudhun ow kuraacun ama dhilaandhil la qabiltu waan yeeli lahaa aci alcabda kuraacan yadlub minka diraacan bicarabtu kuma acti alcabda kuraacan addoonka dhilaandhilsi iyo qoob marka dambe wuxuu kaa dalbanayaa dhudhunkiina soo raaci buu ku leeyahay keen marka waxaa way kala sarreeyaan diraacu asagu waa macquul laakiin kuraacu waxa loo dhowaada mee nabigu qaali oga jeedaa ninka ruuxa muslimka ee walaalka ah wuxuu kugu xurmeeya ama kugu yeedho lama fududaysto lagama kibro lagama santaago waa la weynaystaa ninku tabi kaama tegin baa la yidhaahdaa acطi اlcabda kuraacan yaطlub minka diraacan marka sidaas weeye maxaa saa loo leeyaha nabigu isla weynankuu diidan yahay santaagiduu diid yuhuudi baa marti qaadi mid muslima faqiira marti qaadi imaam xawayni baa marti qaadi waa yeelayaa wax yar loo keenaya caanabi waa weynaynaya maa sha allah khal loo keenaya waa ammaanaya yani khuluqa ilahi inuu ku waa fadli min allahi wa nicma isku day waaga dambe dabeci kuu noqonaysa rawahu lbukhaari baa xadiidka wari meesha horeen ka tegay maxay ahayd xadiidkii aynu soo marray hore xadiidkii anas hoosta wuxuu kule wadaadku waa mucallaq buu ku leeyahay yani bukhaari baa mucallaq waxaa weye bukhaari baa axadu shuyuukhii buu yidhahdaa iyuu ka wariyay xadiidka waqaala maxamed bn ciisa buu maxamed bn ciisa abaac wey qaala maxamed bn ciisa xadaanaa hushaym qaal ahbarna xumayd xadaana anas bn maalik sidaasuu ku waranaya wadaadka maxamed ciisa abaacna bukhaari wuu soo gaadhay maxamed ciise abaac uu dhintay abu daauud baa si toosa biwaasada ka qaatoo ka wariya fii sunanihi tirmidi bn maaja nasaa'ina biwaasada ay kaga qaataan bukhaari abu daauudna yaa daweynoo horeeyey bukhaari laa shaka marka bukhaarinka inuu soo gaadhay waa min shuyuukihi laakiin xadiidkan markuu warinayo meeluu ku caddeeyey bisamaac ma jiro xadaaniina ma dhihin ahbaranina ma dhihin amba'anaa iyo xadaanaana ma odhannin wuxuu ihi wa qaala maxamed ciisa abaac xadaanaa hushaym ahbaranaa xumayd aطawiil xadaanaa anas intaas waa mucallaq saasaa loo yaqaanaa maadaama hadda uusan bukhaari haba soo gaadho aan la hubin inuu si toos wax cilo kalama qabo xadiidku isagoo mawsuula waxaa wariyey axmed oo yidhi xadaana hushay axmed baa toos oga qaata laxmed ciisa abaaci axmed waa aqraan musnadkiisa ayb xaafidku nuqtu tilma wuxuu wuxuu oga leexday ariiqa axmed oo bukhaari hadduu u baahdo axmed bintuu ka wariyo yuu sii mari lahaa hushaym can axmed can anas buu ku warin laha toos uuna awoodaa wuxuu oga leexday ariiqa axmed lam yusarix hushaymun bاtaxdiid wa hushaymun mudalisun lakiin ariiq maxamed ciisa طabaac hushaym yusarixu bاtaxdiiث oo wuxuu leeyahay xadaanaa xumayd aطawiil buu leeyahay intaasuu taabana walaa yarwi اlbukhaariyu can hushaymin ila ma saraxa bاtaxdiiث hawshaana istiqraa baan ku ogaaday buuri xaafidku hawlaha hadduu sheegtana waa loo daynhayaa hawlaha uu ku fiican yahay laakiin meelo kale ayaa jirta oo hushaym uu kaga wariyo bukhaari bilcancana yaa jirta laakiin riwaayaad kaleoo taxdiiu keena oo dabadhiga inuu xaafidku sidaa u jeedo baa karta dhibma wa can anas ibn maalik radi allahu qaal kaanat naaqatu rasuuli illahi alcadba hashi nebi maxamed alcadba la odhan jiray dhagaha jeex cadbigu waa dhegta neefko la jeexoo la dilaaciyo maka la gooyo maaha ee la furo ama la jaro ma ay guran tahay waa marka iyadoo dhegtu sideeda la dilaaciyo dhegto haylhayle ay joogto kaanat naaqatu rasuul rasuulka heshiis waxay alcadbaa la odhan jiray laa tusbaq mid aan laga badinin bay ahayd haddii geela la tartansiiyo oo la orotamo lama dhaafi jirin had aad u dheraysay ahaydoo aad u orada ow amase laa takaadu ma sigi jirin tusbaqu in laga badiyo ma aysan sigi jirin neef geela oo ka badiya lab iyo dhidig midna ma jirin fajaaa caraabiyun nin remiya yimid oo calaa qacuudin lahu qaalin uu leeya dul saaran qacuudku waa waa qaalinka laga bilaaba sanadka labaad ilaa lixaad uu ka gaadhayo cinda alcarab alqacuud laba jir ilaa lix jir baa qaalin la yidhaahdaa wixii ka dambeeya jamal riti wey toddoba iyo sideed mar hadduu gaadho riti bay yidhaahdaan jamal bay yidhaahdaan amaa qacuud hadday ku dhahaan laba jir ilaa lix laakiin annagu hadduuba shanjir madaxa kala baxo riti shanjira la odhanhayaa oo ama qaalin garab weyna la odhanhaya marka iyadaa ah. cinda alcarab laakiin sanadka labaad ilaa lixaad waa qaalin fa ja'a carabin remiya yimid calaa qacuudin lahu qaalin dul saaran oo gaadiidsanaya markaasaa la tartamay nebi maxamed iyo waxaa tartamay ninkii remiigahaa ah hasha nabigu sii daayey ninkana qaalinkiisa uu sii daayey qaalin bubaal qaboo la gaari kara buu noqday fa sabaqa hasha buu ka badiyey qaalinka dhaafay fa shaqa dalika cala almuslimiin muslimiinta arrintaasaa dhibtay hasha nabi maxamed loo dhaafay qaadan waaye xataa carafahu ilaahu nabigu dareemay inay dhibsadeen muslimiintu in hashin cadba ah laga badiyey maanta oo busta lagu reebay iyo habaaska bay ka xumaadeen nabigu waa dareemay riwaay xadiku u ley u ka tegay ma aqaan wuxuu u gooyey bukhari bay ku jirtaay fa qaaluu subiqat ilcadba waxay dhaheen muslimiintii maanta walle hashi cadbayd laga badi wax badan bay iswaasheen maanta waa la dhaafay way ka xumaadeen fa qaala rasuul wuxuu yihi xaqun cala allahi anlaa yartafica shayun min addunya ila wadacah nabi wuxuu ihi tartiib isdejiya laba shay baa ku jiro de tawaaducu rasul sal nin la tartamahaya oo nabiga la orotamahaya caamadiisii ka ah oo idan maanugu maya nin ii dhigma dhigaalkaya nin oday a keeg ma aha meeshu reemiyiiba nabigu la tartamay hashiisa buu la tartansiiyey markaasuu uhi allah ilaahay waxaa dushiisa saaranoo waajib ku ah oo ilaahay isa saaray allaa yartafic inuusan kor noqonin uusan soo dhalabixin shayun shay min addunya howlaha adduunyada ka mida ilaa wadacu dhulbuu dhigaa dhulkuu dhigaa ilaahay hadduu isqadqaado dhulkuu dhigayaa waa lagu aafooba moogtahay hadduu weligiiba kor u socdo wax kalaba la moodiba dhulkuu tagahayaa wey shay adduunyaha hadduu kor noqdo ilaahay wuxuu ballan qaaday waaga dambe inuu dhulka geeyo haw diinan ma aha diintu ilahay waa ciseeyaa hoos ma geeyo howlaha addunya laga hadlaaya idan hawshaa marka tawaaduca iyo isdhuldhiga iyo muslimiinta loo naxariisto intaasuu imaamka kaga gaabsaday marka dhaqankaasi nabigu sal slam cilmi iyo camalba inugu tusay waa in lagu dadaalo lagu dhaqmo baabu taxriimi اlkibri wاlإcjaab wuxuu baab yahay kibirka tawaaduc baa la soo sheega waa cagsigiisi isdabadhiga imaamku isla weynanka iyo isubogidda icjaabka waa inaad ismahadiso waa inaad ismahadiso oo tira yaa kaa fiican maba mutakabirba ma tiidba cujbigu iyo kibirku way kala duwan yihiin kibirku waa inaad isla weynaato ood sanka taagto cujbiguna waa inaad ismahadiso ismahadin baa leedaha adaa isu bogaya inaad adugu aad iyo aad u fiican tahay baad iska dhaadhicinaysaa dadkan meesha fadhiyo dhanbu qur-aan badan ma akhriyanba adunbaa qur-aanka akhriya salaatuleyl fiican ma tukan adugu laakiin waxaad tahay qawaamun billeyl saa'iman binnahaar adaa waxaad ismoodaysaa dadka inaad wax kaga fiican tahay min hayri takaburin calayhim farqi baa u dhexeeya ismahadin iyo isubogid iyo isla weynan wey idan labaduba waa xaaran kibirku marka axkaam bule marna waa kufri marna waa kabiiro kibir sakiiraa ma jiro kibirku sidiisu ima an yakuuna kufran wa ima an yakuuna kabiiratan alkibru cala اllahi وعlى الأنبياء والرسل وعlى الشhريcaة والأحكام waa كفr مطلق ilahay in lagu kibro oo diinka lagu kibro oo ambiyadii rususha lagu kibiro oo shareecada axkaamtooda lagu kibiro waxaa wey waa kufri waa gaalnimo wixii inta aan ka ahayna waa kabiir min alkabaa'ir ilaahay baa waa khasiisa min khasaa'is rabbi lama ogolo in loola allah iska leh qaal tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi tilka middaasi waa tacdiim ishaaradu addaaru alaakhira waa daarti dambe hawsha aanu ka soo sheekaynay nabi maxamedow waa daartii dambe akhra ahayd najcaluha waxaanu u la unisiinaa liladiina kuwa laa yuriiduuna aan doonayna adduunka maka la joogo culuwan fi lardi dhulka inay ku kibraan sanka taagaan sareeyaan sarrayn diineed baa la rabaaye sarrayn adduunya ma aha hawshu walaa fasaadan fasaadna aan doonayn ummadda ay fasahaadiyaan ummadda ku tuntaan xaqoodii diinkeedii dadnimadeeda ay dumiyaan laa yuriiduuna culuwan sarayn iyo kor isku qaadid aan doonaynin filad adduunka lagu kibro walaa fasaadan iyo xumaan aan doonaynin baa janna iska leh ninkii ka badbaaday alculuw oo kibri ah iyo alfasaad ifsaad filad oo cujbiga iyo wixii cidhabta wanaagsan ee dambana ayaatiinka wanaagsan ee dambana wuxuu u ahday lilmutaqina kuwa alla ka cabsada wa qaala tacaala marka iska ilaaliya saraynta alculuw waxaa la yidhi waa caadatu fircawn waalifsaadu wacaadatu qaaruun bay dhaheen ahlu tafsiir qur-aankay dabagaleen fircown meesha lagu arko culuwi baa lagu sheegaa iyo isqadqaad qaaruunna ifsaad xoolihiisii dhaqaalihiisba u isticmaalay masaakiinta inuu ku dulmiyo ummadda ku baabiyo oo nabi muuse ku weeraro oo xadgudub marka alfasaadu waxay dhan waa caadatu qaaruun oo min qowmi muuse ah alculuw watakaburna waa maxay waa caadatu fircawn oo qibطi ahaa wa qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi walaa tamshi fi lardi dhulka ha soconin maraxan xaragtu kibir santaag ku socon isqaadqaadid tamashlayn in la tamashlayo la kibiro hadda wasaarada loo ma maqasheen magaceed wasaaradda dalxiiska soomaaliya maxaa la odhan jiray ma taqaanaan wasaaradda tamashlaynta la tamashlayn tamashla war caddaade walaa tamshi ha soconin filadu dhulka dhexdiisa maraxan adoo sankat ay mutabakhtiran isqadqaadahaya xaragoonaya qaala tacaala wuxuu kaloo rabbi yidhi walaa tusacir khadaka linnaasi dhabankaa dadka ha ka jeedinin kibir dartii qolyaa markay kula hadlaya ataa inay sii jeestaan maan weji ataa ku siin maayo qadaadkii jeegadii dhegtu kugu duwaaya walaa tusacir khadaka dhabankaada ha ka leexinin kibir dartii linnaasi can innaas dadka ha ka leexinin soo qaabil si toosa u qaabil wejigiisa fiiri walaa tamshi ha soconin fi ardi maraxan dhulkana kibir iyo xaratuibr isqadqaad ha ku soconin in allaha laa yuxibu rabbi ma jeclo kulla mukhtaalin mid kastoo eh, isqadqaada fakhuurin faan badan wmacnaa tusacir khadaka linaasi waxaa uu imaamku ku yidhi ay tumiiluhu wa tucridu bihi can الnaasi takaburan calayh ereygii buu ay tumiiluhu dhabankaad liixinaysa watucridu bihi waanad jeedinaysaa canaas ummadaad ka jeedsan o dhabanka ka duwaysaa takaburan calayhim adoo iska weynaysiinaya iska saramarinaya walmadaxuna waxaa weye atabakhturu waa xaragatu kibirka weeye xaragada isqadqaadka kibirka ku salaysan wa qaala tacala wuxuu kaloo rabbi yidhi ina min qowmi muusa ilma adeer bay ahay nabilah muusa la sheegaa qaaruun wuxuu ahaa nabi muuse qoomkiisu ka tirsan reer bani israiil buu ahaa dhalashadiisu fabaqa calayhim ku kibray sanku taago waa xadgudbay ninka asaga ah qaaruun eh, wa aataynaahu waxaanu siinay min alkunuusi kaydka xaggiisa iyo furihiisa maa shay ina mafaatixhu furayaashii kaydadkiisii iyo bakhaaradiisii maqsinadiisii latanuu'u ay cuslaynayso bilcusbati jamaaca dhan fardaa la saaraya baqlo ama rag dhowr iyo toban boqolaalan baa qaadaya oo furihii furayaashii haddii furihii sidaa uun intaa iyo bakhaaradii hantida ku jirta maxaad moodaa id qaal lahu qawmuhu xili ku yidhahdeen laa tafrax dadkii fiicnaa wey reer banu israiil bay ahaayeen waxay ku dheheen waxbaan ka booday latanuwa ay cuslaynayso ama ku cuslaynayso bilcusbati jamaacada ulquwata awooda saaxiiba tafsiirka waa taqaana waa dul maraayo ugu celina ayadaha id qaal lahu qawmuhu ee tolkii ku yidhahdeen laa tafrax warah akibrin warah waxaismoodeyn war waxaan waa adduunyo digdig iyo bakara ii buuxa ma socdaane ha isdhibin bay dheheen in allaha laa yuxib alariin ay bidunya alariina bidiin ilahay waa jecel yahay oo addunya laga hadlay siyaaqa kutusahaye ilaahay ma jeclo kuwa adunyada ku farxa ee waxmooda ee ku indhasaracaada ee ku sasa wbtai fima ataaka allahu daal aayadii dhaadheeraad garanaysaan ee qolihii ahlu khayrka ahlu cilmigaay ay ku doodeen kuwii ahlu adduunyada ah iyo ma'aalkii qaaruun meeshuu ku dambeeyey fakhasafnaa bihi wabidaari اlarda fama kaana lahu min fiatin yansuruna wma kaana min almuntasiriin ilaa qowlihi tacaala wma kaana min almuntasiriinbu yani asaga iyo dhulkiisii iyo wuxuu laha o dhulka la gooyey wax uu heliyena asaguna ma karo ninku asagu inu isdifaaca wanaagsan hadduu xoogo daciifana tolkii garab istaag tolla ma laha asaguna taag iyo tabar ma laha ilahy wa tacaala meel baanu saaray dhulkii baa laga adajiyey uu ku dul soconaya ku kibrahayey baa le qabo hawsha ayadaa marka nabi muuse maye min allaahi bay kaga dhacdayba waa la yidhahdaa qise waxaa la sheegay nabiylahi muusa oo ummaddii reer dhex taaganoo khudbaynaya ayuu naag xunbu intuu dhaqaalo fara badan soo siiye wuxuu yidhi waxaa tidhaha iga sinaystay dheh qaaruun xoolo fara badan intuu siiyey nabi muuse ummaddii la hadlay soo istaagtay waxay muusow maxaad ilaahay ka cabsad ogu haysaa soo adiga iga farxashay ma aha nama aniga adiga wuu u yeedhay soo dejiyey ee maalinkaa ina badbaadiyo wixii abaal ilahay reer bani israil u bu dhan buu ka sheekeeyey allahaasaan kugu dhaarshay yaa hawshan kuu soo dhiibay adugu maba maadan ku fikirine bulshadan ka dhex istaag adugu maadan keenine yaa ka dambeeyey waxay tidhi adadii dhaarisay qaaruun baa xoolo badan ii fujiyey oo saadheci yidhi oras ka ee waan toobadkeeni cafi bay tima dambaan noqon adu cafis baa soco qaaruun buu ilah qaaruun waa artaa marahay wuxuu igu sameeyey ilaahay wuxuu yidhi qaaruun saasuu yeelahaa maxaad rabtaa ii fasax dhulkaan ku amarray waxaad ku samey baa la yidhi dhulka yaan amar siinay aduu amar muusow yaa ardallaahi khudiihi buui khudi qabo dhulkii baa marka nuugay tartiib tartiib u siibay suu u calaacalayay in adeerow waan toobakee tobtu marnaba u noqon maayo hal mar isiidda buu ku laqay oo ku tagay qisadaasaa la soo guuriyaa qolina waxay sheegaan oo soo guuriyaan ilaahay baa yidhi nama musow qalbi adkidaa intuu adaga ku baryaanahood bay baryi lahaa waan sii dayn lahaa nabi muuse <laughs> nabi aad wuxuu u xoog badan hee gaaladana ku kakan buu ahaa ilahay baa qur-aankiisa kaga nabi maxamed wakay ku halqabsaday yowma badrin maxaabiista la soo qabtay cabdullahi bn rawaaxa iyo nabiga xukaasi cumar iyo waxaa ka hadlay abubakar cumar wuxuu nabi allow nin walba toddobaatankan ma garan hee nin walba in adeerkii u dhiib madaxa ka gurree cabdullahi rawaxa wuxuu nabi allow nimankan dhammaantood soo kaxee togan caqiiq ah yaan xaabo ka buuxinaynaa waan shidaynaa dabka markuu cir qabsado yaan ku guraynaa kulligood nabi wuxuu yidhi adig iyo cumar iyo cabdullahi waxaad shabahdeen nabi muuse nabi nuux nabi muuse de waa kii lagaga sheekeeyey suuratu yunis dhammaadkeeda mis soo ma garanaysaan halkaas halkaasaad marteen buuri nuuxna muxuu yidhi suuratu nuux laa tadar cala ard min alkaafirina dayaara waxaad shabahdeen buuri nabiyullaahi muuse iyo nuux abubakar wuxuu nabi allow waa ilma adeer waa tol gaalnimo la tagtay waxba hallaynin buui waxaa laga yaabaa inay toobad keenaan islaamaan qaybo ka mida ah. innaguna hadda xoogu xoolaan u baahannayo dhaqaale dhaqaale inooga qaad aan ku xogaysano hub ku soo gadanno iyo fardu ragga iskaga dhicinno iyaguna barjaanis si ay ku toobad keenaan nabigu wuxuu yidhi waxaad shabahda iyo ciisa in tucadibhum fa inahum cibaaduka wain takfir lahum nabi ibraahimna muxuu yidhi suuratu ibraahim soo qabtaa mise xijri bay ahayd dhammaadkeedii faman tabicanii fainahu minii waman casaanii fainaka hafuur raxiim idan ambiyadooda waa kala duwan yihiin imaba ilahay khuluqi dabci buu geliyey intaba ammaanan oo meeshiisa ku fiican qaaruun marka halkaasuu ku dambeeyey marka kibirku cidhibtaa xun buu leeyahay ayaatiinkaa xun buu leeyahay ha la iska ilaaliyo wey weliba masaakinta la iska ilaayaan lagu kibrin aayadan suuraqasas waxaynu ku soo marray baabka kontan lixaad وعn cabdاللh بن mسcuud رضي الlه تaعالى cnه caynu sl ل sلم qaal laa ydkل الjannata jannada ma galo man duul kaana u ahday fii qalbii wadnihiisa uu ku jiro midqaalu daratin wax yar qadarkii oo min kibrin isla weynan ah haddaad xadiidka calىa daahirihi ku fasirto waxaad dhihi wax yar oo shareecada layska weyneeya axkaamta rabbiga oo sanka laga taagaa ilaahay rasuulkiisa lagu kibraa kitaabka qur lagu kibraa waa gaalnimo sideedu jannada geli maysid lann waxaanu soo sheegay alkibru cala allahi wa calaa rasuulihi wa cala alambiyaai wاlrusuli wa cala ashariica alislaamiya waa maxay jumlatan waa tafsirna waa kufr alkibru cala alkhalaa'iqi baa kabiira min alkabaa'ira addoommaha dhexdooda iyo kabiira ah laakiin mar hadday shareecada iyo rususha iyo diinta iyo alla gasho waa gaalnimo xadiidku marka siisaa u daynaysaa waxba awli maysid tawiilkay shuraxdu la soo ordaaya waba uma baahnid laa yadkhulu ljannata jannada ma galo man kaana fii qalbihi qalbigiisu ruuxuu ku jiro midqaalu daratin wax yar qadarkiioo min kibrin isla weynan ah qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi ina wuu shikiye marka wuuu amaad kibirka la sheegaya jannada la iskugu aad adugu ku sifaysan ina arajula ninkuu nabi allow yuxibu wuxuu jecel an yakuuna inuu ahaado tabu maradiisu xasanan maro wanaagsan oo quruxsan oo nadiifa ah inuu xidho wa nacluhu xasana kab wanaagsanna uu xidhoo jecel nabi allow ma kibriya midaayada nabi wuxuuhi maya qaala subxu uhi ina allaha jamiil ilaahi waa quruxsan yahay yuxibu ljama quruxda iyo bilic iyo wanaaggana waa jecel yahay alkibru kibirka la sheegahaye lagu gaaloobayo ama janno aan lagu ursanaynin haddii lagugu arko baطru اlxaqi xaqoo la diido wey wa khamtu nnaasi iyo dadkoo la xaqiroo la dulaysto dadkoo la xaqiroo la dulaysto kaa wey kibirku idanna wuxuu jamciyey kibirkii gaalnimada ahaa iyo kii kabiirada ahaa batrulxaqi waa maxay xaqoo la diidoo la difaaco sanka lagu dhufto waa kufri dadkoo la quursadana waa kabiir min alkabaa'ir labadana ba iskugu kaa keenay alkibru kibirku waxaa weeye shareecadu ay ka hadashay shay diidan in la xaragoodo bimacnaa dharka dhar quruxsan la xidho nadaafada lagu dadaalo la isqurxiyo bilic iyo shani ay kaa muuqdo ceeb ma aha mana mana cayno inaad aad dharka u qaadato hebel kaga sara marti baa la ogolayn yaan lagu caayin ummaddu iisa kula yaabin bal dhar fiixan cidho waa okay dhib ma laha isqurxi waa dhib ma laha laakiin hebel marada mara ka siiso xidhanna iyadu waa mamnuuc waa laba kale waa qasad way kala duwan yihiin yaan lagaa mar quruxsanaanin hebel dharkoo soo xidh dhar ka sarreeya waa inaad xidhato niyadaas iyadu aafo kale wey rawaahu muslim baa xadiidka wariyay baطr اlxaqi waxaa weeye dafcuhu in la riixo sharcigii wa radduhu celintiisa lagu celiyo calaa qaa'ilihi ruuxi sheegay xaqa lagu tuuro weeye war maad war maxaan kaa galay salaada annada war mada mas naga tag tukan mayne axmed muxuu ihi man qiila lahu salli faqaala lahu salli faqad kafar axmed xambal ninkii la war tukan maayo wuxuu ihi waa gaal ama tarkigan uu qirtaybu ku gaaloobaya ma ama diidada uu diiday xaqan uu si qallafsan u diiday buu ku gaaloobaya alkibru baطru اlxaq dafcuhu wa radduhu marka iska ilaaliya rawahu muslim maxaan ka booday baطru اlxaqi waxaa waa dafcuhu in sanka lagu dhuftoo la diido xaqii wa radduhu celintiisa calaa qaa'ilihi ruuxii la yimaada lagu celiyo dhowr boqoloo sano ay wadaadihii soomaali la taagan yihiin war shareecada kitaabka rabbiga ee qaata siyaasiintan maxay leeyihiin diidnay muxuu dhe kii haddii la sharcada ma ku dhaqmaynaa mise dastuurka aysay no muxuu aysay he no waad maqlaysee wixii ka taagnaa soomaaliya idinkii baa u saxabaynu mashxaradii la socda hadda kii shareecadii diidnay baa mas-uul idii ah oo oday idii ah ood keensanaysaan oo ninkii wax ka sheegana aad hilfaa u qaadaysaan iska ilaaliya khatar weeye soomaaliya waxay u degi leedahay kitaabka rabbiga waa diideen waa diideen dastuur iyo binal code iyo xeerbeegto talyaani nooga tegay iyo ingiriis ingiriis iyo talyaani iyo faraciisii magaca soomaalidu watay baa yaa inaa haysta ilaa yomina hada caamay jaahila muxuu inoo hortaagan aw culammada muslimiinta soomaaliyeed xukumkiinni iyo taladiinni maxaad culimmadu ogu diideen oo kolba fajiiste xataa kaadidaan iska dhaqaaqoonno meesha loo keenaya taamaa ku garataan in laydiin talinhayo ummado kale idin wataanoo idinku aydan tashanin weli soomaali markay iyadu tashanaysa geedka keentaa nin culummoah oday waayeeloo akhyaarah mise kuray mulay soo istaajisaa markay soomaaliyadu tashanayso nin akhyaaroo oday ah, oo dhaqan iyo diinba leh miyay keenaan mise nin culummay keenaan labadaanbay keenaan kuray meeshaa marqasaarkaa surwaalka ka xidhan haya oo kala dabada kala jeexeeda u muuqdo waxa kursiga soo istaajiy yahay ma innagaa mise waa cid kale inaad wax fahantaan baad la rabaa islaanta waxay tiri hebelow reerka maxaad oga tegi ninkii naftu qabatay hebelow xageedu socota carruurta maanaha ka socday waa lay wadaaye maanaha ka socday waa lay wadaa yaa wadaa malakumowd baa wada hadda waa la laydin wadaaye oo ingiriis iyo reer yurub baa idin watay iyo talyaani idinku taladiinna waa horay ahayd waa hore hawsha ogaada shayga xaqaa ninka u taagan ee ilaahay kitaabkiisa ha taliya garab istaago oo hoyliya dad u hiilin weydaan waxaad ka qaadaan aniga waxba iga siinina wax badanna waad soo aragteen waxna idiin dhiman aafo badan qulqulatooyin sokeeye isbaabi'iya intaad soo qaxiseen ba iska soo dabaqaxdeed somaaliya warkaaso ma taqaana qolyaa i nooga baxa kuway saareen kuwii kale haddana ka daba yimaadeen oo idinku maxaa idin soo qaxiyey ma naqaano ma maqasheen sacu saca hardida badan geedka asagu ma harsado in la harsadana ma ogolo geesku galooda dhamudhan ka saari hooskiibuu ka saarahaya loodii markay iska dareerto iska tagtana ma fadhigi kari u ka daba tegi ka saaray asagu joogi maayo ilalodii tagtay waxaaso dhan waa fidno ka timid maaha qabyaqabyaalad sheeko wey waan laiskugu kahay dhibay iyo maraykanka isku kahay dirtay iyo sheekadaa waa sheeka barley wey kitaabka rabbigeed casar ka dareerteen wey ee diiddeen aminkana taagan kitaabka rabbigay iska ilaaliya ha loo halla garab istaago tacalam kitaab allahi watabic maa fiih ma diideen haddee warkiinnu wuu iska caddaanhaya maxaabsigan socon mahayo yowm tubla saraa waa lakala baxaya waqamtu naasi waxaa weeye cafwan waan ka tegaya ixtiqaarum in la quursado oo la daraabo wa can salaam ibn akwac radi allahu tacaala canhu ana rajulan baa akala cinda rasuuli illah nin baa nabiga agtiisa ku cunay bishimaali gacanta bidix buu ku aqdaantoo ku adeegtay faqaala subanu wuxuu ihi kul biyamiinik war midgita ku raashiinka qaala wuxuu laa astaiicu ma awoodi karo kuma cuni karo waa kibir qaala nabigu wuxuu ihi la staacta alla waadan karin ma kari karaaha alla waadan karin gacantu ku ingegtay wey ku qallashay maa manaca ooma diidin gacanta midig inuu wax ku cuno ila alkibru isla weyn mooye kibir baa u diiday qaala wuxuu ihi anas cafwan salm wuxuu yidhi famaa rafacahaa ninkii asaga ahaa gacantii bidxdama soo kor aadin ilaa i akiisa oma soo aadin mar dambe intuu aaday ma gashaninba ayadiibaa alahayba gacmo dhan baa la alajay rawahu muslim waxaynu ku soo marray baabkii lixiyo tobnaad xadiidkan darsigii inuu ahaa baan jeclahay labaatan iyo toddobaad baynu ku soo marray xadiidkan idan waxaa ku jira dadka shareecada ku tunta ama xukumka sharciga garab mara in la habaari karo ruxaanku ui gacanta midigta ku rumayo ama bidixda oo markaa sunno u arkayso ma bidixda lagu rumee mise midigta horta aan isweydiinay ya sida fiican waa bidixda in lagu rumaydo limaada wixii qashan iyo wasaq iyo uskag marka la iska nadiifinayo bidixda la isticmaalaa wixii gobanimo iyo wanaagana midigta la isticmaalaa walidaalika culammadu isku khilaafeen min baabi annadaafa miya iyo kaarin miyaa mise waa min baab waxyaabaha qashinka iyo adaha ee layska duwayo nasaa'i labadaba waa baabaystay idan kabti baan kuui war midigta gasho war dharka sidaa yeel war safka dhankaa ka bilow mayaa tiri waa diide waa ku habaari karaa xukmi sharcigii baad garan marta waa ku habaari karaa ilaahu soomaaliya o dhan ka dhig baan dhihi karaa maxaa jira kitaabka rabbigabae yay diideen say u diideen qaybna way diideen qaybna wa ka qaban weyday maxaa yeel maalikiya waxay dhaheen ninka kitaab qur-aana oo saxro dhex yaalla soo maroo qaadi waaya faqad kafara ka warran warkaas maalikiyo haddaad masaajidka ka baxday meeshaa qashinqubkaad ku aragtay xaashi qur-aanoo dhex taalla masxaf waad fiirisay war kitaabkub la qaada haddee ee baad iska tagtay kafarta adugu maad qaadid maxaa kuu diidan kitaabka rabbi madaxurmaysay ku yidhaahdeen kii ku tuuray iyo kii mare ee qaadi waay waa waa isku xugum kitaabka rabbigii ninkii ka tegey iyo kii ka dhidhiyi waa isagoo awooda e waa isku xugum wuxuu ninku dilay waxaa kaaga daran midkaan daaya odhanayni ninku dilay hee waxaa kaaga daran midkaan daaya odhanay mid baa nafta kaa ka daay iska qosli oo bal maxaad leedahay iska leehay waa nafs shay nafs shay iska ilaaliya hawshan iyada waxaasoo dhan waxay iga tahay inaad waxagaajisaan canaansataan kulli in gaalaa tihiin ma aha in gaala awaad ah laakiin e waxaan oga jeedaa soomaaliyey is-ilaaliya kitaabka rabbigayaa lagu ciyaari wa can xaarit ibni wahab soo inay jiraan kuwa gaala oo soomaalinimo sheeganay sooma dhoobno waa dhooban hadda weliba idinku soo kordheen korbaba laga soo wadaa an xaari bn whb radi allahu anhu qaal waraan baan sheego waxaa idhi ninkii aan muslim ahayn hee soomaali ma aha hawshaa idinka hoos bixin samictu rasul la sl slam yaquul alaa uhbirukum nabi xu ma idiin sheegaa biahli الnaar ahlunaar ma doonaysaan inaad heshaan tilmaamahoodii calamadooda ha nabi noo sheeg kullu cutullin waa mid walboo qallaabsan oo kakan kullu cutullin ay haliidin jaafin baa lagu fasiray waa inagii soo marray kullu cutullin mid walba waxa way khayr daran xagga diinka marka la eego waa khayr daran yahay waa qallafsan yahay waa kakan yahay xaqu ma galo diinta ma yeelo jawaadin xoolo ururin badan jawaadku waa midka xoolaha urursha ee adduunyada jecela ku nafbaxa shilin sadaqaa bixin maayo saka bixin maayo khayr ka qayb qaadan maayo qaraaba xidhiidhin maayo waxaa kaloo jawaadka lagu fasiraa waa aلdakm almukhtaalu fi mishati waa mid feedho weyn oo isqaadqaad badan aلdakm almukhtaalu fi mishati midka feedhaha weynee markuu soconaya isqaadqaado weyna waa la yidhahdaa qolodhame jawaadku waa alqasiir اlbatiin horaa baynu soo bar mid gaabano xaggana caloolweyn gaabniiy caloolweyni hadday khilqi tahay horaan baynu soo maray dhib ma laha hadday ba kuu laakiin waa markaad ku cayisho sida goofanihii sidaad adduunya u dhuuqayso markaa wey marka lagugu haysto xaggana mustakbirin kibir badan cutullin qallafsanoo xaqigii diinta ku kakan jawaadan adduunyo jeceloo ururin badan ama kiir badan mustakbirin isla muttafaqun calayh wataqadama sharxu wuxuu ku soo hormaray buui in la caddeefafaahiyo fii baabi fadli dacafati اlmuslimiin baabkii soddon iyo labaad weeye baynu ku soo maray idan kibirka dhibkuu le waka ahlunaar ma rabta ahaa nin walba mustakbira wey lanna kibirku waa did lislaam culimadu waxay dhahdeen shareecada islaamku laba lid bay leedahay laba cudur bay leedahay ashirku waalkibru kibir waa cudur kuu eeday ibliis uu ku naargalay wey ee diinka uu kaga baxay ee uu ku gaaloobay ee rabbigii uu kaga hor yimid shirkina waa maxay waa cudurkii bini aadamka oo dhan ku badan marka iska ilaaliya kibirku wuxuu keenayaa inaad hogaansami weydo inaad shareecada u hogaansami weydo tawaaduc khuduuc istislaam inqiyaad baa lagaa waayaya marka kibirku waa aafo sifa min sifaat illaahi baad haysataa oo khasaaisa rabbi baad ku وcan abi saciid اlkhudri radi allahu tacala canhu can sl slm qaala اxtajat اljannatu jannadii baa dooday iyo wanaaru naar baa garamay wاlxadiiثu calى daahir waxba taawiil oma baano ilahna wax kasta waa awoodaa oy qudradu saalixa u tahay faqaalat الnaaru naar waxay tidhi fiya aniga waxaa igu jiro la ilaahay igaga argoosta igu cadaabaa igu edbiya aljabaaruuna kuwa dadka dirqii jiray ee dadka maquunin jiray ee u awood sheegan jiray masaakiinta ducafada ku xadgudbi jiray wlmutakabir kuwa isla weynaaya shareecada ku kibraybaa anigu aan quwacaaba jir oon meel saara haddaan naarahay marka kuwaasi oo ilah yidhi innaa min almujrimiina muntaqimuun ayaan anugu meel saara jiri yaa i gaari kara tiri janna janna meel iska fadhiiso wa qaalat iljanna waxay tiri aniga iga dhegaysa hadde keligaa gartaa issiinini fiya aniga gudaheyda waxaa ku jiro ilaahay ugu abaalmariya ducafaau nnaas dadka kuwooda taagta daraa reer tabareed wa masaakiinu min masaakiintoodii faqada allaahu baynahuma hadday mudaciy mudacale meesha yimid oy gari qadiya lasku hayo qadiyadu waa maxay lasku hayo anaa kaa fiican anaa kaa fiican bay janno iyo naar isku hayaan nin walba berihiisii buu sheegtay xugun baa loo baahan yahay xaajo walba xidha soomaaliya shan bay u baahan tahay isheega maxay ahayd sheegte iyo lagu sheegte iyo shaahid ka marakaca iyo sheekh xukuma iyo sharlaawo fuliya sharmadoone fuliya shantaasay u baahan tahay culumo way garanayaan garsoorey qadaha way yaqaanaan baynalkood iyo xeerbogteenka kula daba ordahayaan waxay dhan waa sheegta waa muddaci lagu sheegta muddaca calayhi shaahid ka marakaca waa bayinadii sheekh xukumoo qaadi oo ah muxakam baa loo baahan yahay la waaya qaadi dowladdu mushaar madax kuusan baadi haye howshaadaan kuu dhiibanay maxaa leeyahay ninka asaga madaxa kuusan muxakam baa la isagaa garta loo dhiibay baabu taxkiim waa taqaanaan suurat nisa ka hash fabcau xakaman min ahliha waxakaman min ahliha idan xakam sheekh xukuma in la helo sheekhay dawawadaad reer ka dhashay oo tabar badan ma haye kitaabku ka hadliyaay waa in la helo sharmadoona oday nabadoon ah, oo kan mudaciga la dhashay ama mudaciga la dhasho hawsha fuliya war xoolii la xukumay waa ka sheekhow qabo sii ninkaad intaas anagu hadda meesha ku haynaa islii wadaaddaha naga joogo soo waramaysaan waad noo timaadaan waan dhegaysanaa waan waxaan weydiiyaa yaa nabadoon ku ah ninka nabadoon fiican ii waa iska tag dha'a adigu yaa nabadoonku hebel yaa wax kuu qaadaoo kaa qaadaan dhahnaa hebel hebel odayga haa ninka adigu nabadoon muu tahay wixii uu yeesho muusoo qaadi haa wixii lagu yeeshana maka qaadi haa xor feermee markaasaan kala xukunaa ilaa annagu ciidan ma hayne nabadoonu wax badan bay qabtaan yaan la casilin yaan xaqoodii meel lagaga dhicin naqiib iyo cariif in la helo waa laabudma in curafa nuqabo waa in la helo nabadoonnu way fiican yihin wax badan khayr bay ka taliyaan soomaaliya intaasay ku dhaqan tahay kii laakiin asagu xumaada intaan casillo waan magacaabaynaa mid kale janno marka hadday dooday naarna dooda ilaahay waa kala xukumaya faqada allahu baynahuma rabbigeen baa kala xukumay ilaahay muxuu yidhi inaki ljanna jannoy adugu raxmatii baa ta anay arxamu bika waxaan ugu naxariistaa adiga man ashaau ruuxaan doono naxariistaydii baad tahay sifadaydii baad aahaarteedii tahay sifatu raxma aljannatu wa aharun min aahaari sifat illaahi oo alraxma ah cidaan doona ugu naxariis jannada marka cid shaqaysatana way gashaa axadaan shaqaysanna wuu galaa jannadu markay buuxsami weydo oo ka badato dad cusub rabbi abuuroo jannada uu ku buuxiyaa laakiin naar ma shaqaysanin u fiirsa hadda ilaahay nin shaqaystay nimaan shaqaysanin waa darsan karaa laakiin ilaahay axadaan asagu aan cadaab mudanin oon dembi la imanin ma cadaabayo jahanama nimaan kasbayn lama geeyo wainaki naaru naaray aduguna cadaabii cadaabkaygii baa tahay ucadib waxaan ku ciqaabaa bika adiga man ashaau ruuxaan doono idan sifat اlghadab bayna ka tahay aharu min aahaari sifat اllahi اlghadab oo asakhat iyo hadabkay jahanamii naartuna raad ka dhasho wey walikilaykumaa mid walba waxaa u ahaaday oo janno iyo naara calaya dusheeda waxay ku leedahay milwan inaan buuxsho jahanamo markay buuxsami weydo ilahay baa buuxinaya awood rabbi baa lagu buuxinaya amaa janno markay buuxsami weydo dad baa loo abuuraya riwaayaadka odhanaya dad cusub baa jahanamo lagu guraa intii la abuuro waa munkar cinda ahli اlcilmi wa ahli اlxadiid ma jirto rawaahu muslim baa xadiidka idan kibirku halkaasuu ku dhigaya wey naar baa lagu mudanaya rawahu muslim wa can hurata radi allahu tacaala can ana rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam qaal nabig wuxuu laa yandur اllahu ilaahay ma eego nadrata raxmatin wey nadra raxma ilaahay ma eego yowma alqiyaamati maalinka aakharo ilaa man duul jarra jiiday oo dheereeyey isaarahu sarwaalkiisii macawistiisii qamiiskiisii baطran kibir dartii baطran xaraga darteed muttafaqun calayh sarwaalada qamiisyada macawsyahaad xidhanaysaan wixii aad xidhanaysaan hoos lagu xidhan koraa loo qaado anqowga ama odayka booyista yaan la dhaafinin ama qoobka reer koonfureed qoob bay yidhahdaan meesha la socda anqow odayka booyis ma yaqaanaan qoob bay ku leeyihiin anuguna qoob waxaanu aqaanaae <laughs> xoolaha iyo meelo kale dameeraha iyo qoob halkee odarka boys waalkee halkaa ma aha odarka boys anqawo wey halkan kuusan wey meeshan kuusan wey korankurta laa yandur lah ilaahay ma ega yowma alqiyamati maalinka aakharo ilaa man duljara il naxariiseed laguma ega il ciqaab waa lagu eegahayaa iyo il cadho iyo il cadaab waa lagu eegi il naxariiseed baa laga hadlahaya ilaa man duljara jiido oo dheereeyey isaaraw hoosgintigiisii iyo macawistiisii bataran kibir dartii muttafaq calayh idan baran waxaa weeye waa waصfi hayru laa mafhuuma lahu laa mafhuuma lahu axad walba oo ikhtiyaaran macawista u dhaafiya aan qawyada waa mutakabir waciidku mudanaya lannu axaadiista kalee timid baa caddaysa alsbaalu min almakhiila qudhigiisa macawistoo la jiido oo hoosgeyso anqabyada dhaafiso min hayri daruuratin xanuun isagoo san jirin ayaa kibir qudhigeeda ah iyadaa kibir ah ama waa sifa laazima waxaad dhihi ama xaala laazim waxaad dhihi ama waxaa weeye waa wasfi laa mafhuuma lahu iyadaa xadiid kalaa fasirtay alsbaalu min almakhiila wixii ka hooseeya anqawyada fa fi nnaar khuyalaa waa sifa laazima wey ma aha mafhuum ma laha lagu baraarugo axaadiita qolyaha islaaxa ku aafaysan akhwaanulmuslimiinka iska ilaaliya intay baalka shoolaha geeyaan ee khuyalaa'a war khuyalaa maydan fahmine axaadiia jamciya wاlbaabu ida lam tujmac uruquhu lam yatabayan anhu qaala qada rasul sl lay slm hawshaana waa min maxaasin wahaabiya maxawista kor in loo qaado oo la habeeyo oo laga hadlo wahaabiya idinla timid wadaaddii hore soofiyada axkaanleyd ah iyo ka sii horreeyey weligood wax kor u qaada mayse dhihi jire iyagoo minhaajka afarta rubca dusha ka haya iyay ku xaaqi jireen qaala qaala rasul lla sal slam alaaan saddex laa yukallimuhum allahu ilaahay lama hadlo yowma alqiyaamati maalinka qiyaama lama hadlo kalaam waa maxay kalaamu raxma walaa yusakiihim mana tahiro dembi ooma dhaafo dembi kama tiro walaa yanduru ilayhim mana soo eego il ilnaxariiseen walahum cadaabun cadaab bay leeyihiin aliimun xanuujiya cadaabka aliimka waxaa le waa cadaabka gankan laga dareemo gudaha laga dareemo xanuun waxaa jira korka unaad ka xanuunsani iyo nabar markuu kugu dhaco wadnuhu ku wareegi wadnaha ku danqani wadnaha maskaxdaa ku xanuuni waa cadaabkaasa aliimka la yidhaahdaa ilaah naga badbaadiye midka koobaade shaykhun waa yeel weeye zaani xaggana dhilaysanhaya waayeel gabdhaha aminkan dabagurahaya cimrigee hade waa ciroobay way kala daran zinaayadu hade meel waa waxuno wax loo dhowaada maa laakiin way kala daran tahay iyo kuwan ordahaye kuuskuusan waa looga qaataa inay xumaantaa la yimaadaan laakiin nin waayeeloo tiyare dhagayba akhyaar ah cimri dheer soo noolaa waxgarad ah waa badan u soo bariyey waxaa la rabaa inuu xumahay samaha kala garto dhallinyaradu waxay ku dhacaan inuu ka xishada la doonayaa waayeel marka sidii kuray u dhaqmay waa maxay waa wuxuu istaahilaa ciqaab ka badan tii dhalinyarada shaykhun waayeel oday weeye zaani xaggana zinaysanaya labiyo dhidig waa isku mid macsiyeelow ah iyo wamelikun boqor wey kii labaad kadaabun been badan boqor maxaa asagu been ku kallifahaya